بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين لون أي اختصم doday ama isqabsaday fii daabatin daabad ayay isku qabsadeen yani neef xoolaawe walaysa iyadoo uusan ahaanin liwaaxidin mid oo minhumaa labadooda ka mid a ah, bayinatun wax caddayn ah, iyadoo labadooda midna uusan cadayn haysanin faqadaa markaasuu xukumay biha iyada rasuulu llahi sal alay wasalam bihaa daabadii bay noqonaysa faqadaa wuu xukumay bihaa daabadii rasuulu llahi sal lla alay wasalam baynahumaa dhexdooda nisfayni laba nis buu ugu xukumay wuxuu nabigu ugu xukumay in laba isleeg loo qaybiyo oo la kala siiyo rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waabu daawuuda waannasaa'iyu wa haada kani lafduhu lafdigiisa waay lafdu annasaa'i waay wa qaala anasaa'i wuxuu yidhi xadiidka markuu warinayay markuu wariyey kadib uu soo saaray kharaajiyey qaala wuxuu yidhi isnaaduhu xadiidka sanadkiisu jayidun waa mid wanaagsan waa ayib xadiidku waa daciif sida uu sheekh albani caleyh raxmat ullah fi lirwa uu ku caddaynayo laba ciladood buu dacfigiisa sabab u ah cilada koowaadi waa alirsaal oo xadiidku waa mursal cala alraajix ciladoo labaadna waa alikhtilaaf oo sanadkiisa ikhtilaaf baa ku jira labada ciladood buuna xadiidku daciif leeyahy xadiidka haddii uu asaxo ama uu sugnaadaba waxaa lagu xambaaraya baynu culimmadu leeyihi markii daabadda ay isku haystaani ama shayga laysku haystaay labada isku haysta midna uusan gacantiisa ku jira mid walbana uu wax caddayna waayo sidaasuuna imaam bukhaari caleyh raxmat waxaan uli jiraa imaamulbayhaqi saasuu uga dhigay baab uga dhigay xadiiska lanna haddii shayga laysku haysto midkood uu gacantiisa ku jiro midka gacantiisa uu ku jiro mooye ka kalaam muddaci ah isagaa markhaati laga rabaa saan soo marnay sooma kan gacantiisa uu ku jirana waxaa laga rabaa dhaar baa laga rabaa saasaa marka loogu kala saari lahaa sooma laakiin haddayna midkoodna gacantiisa ku jira cid kale gacantiisa ku jirtaa labadana la isku haysa marka way siman tahay awoodda sheegashadooda awooddeedu way siman tahay ninaka kale sheegashadiisu kama xoog badnaa ile hore waxaan usoo taqriirinay laba ruux oo midna shayga laysku haysto gacantiisa uu ku jiro midna uusan gacantiisa ku jirin waxaa xoog badan ka gacantiisa uu ku jiro sooma saas daraaddeed baa isaga waxaa lagaga kaaftoomay dhaar keliya ayib hadday labadoodiiba gacantooda ka maqan tahayna marka dacwadooda soo ma sinna markaa waa simanta koodee la dhaarinayaa markaasoo kaleeto midkoodna ka kale kama xoog badnaa caddaynna ma jirto shaygii ha loo qaybiyo tan laba loogu kala dhigo ha loo qaybiyo sidaa ha loogu kala qaybiyo alimaamu shaafici caleyh raxmatullaahi baa sidaa qaba fa huwa baynahumaa nisfaan buu yidhi ah, haddii uusan midkoodna helin wax caddayn ah midba labadaba waa la dhaarinayaa buu yidhi markii la dhaariyo kadibna waa loo qaybinayaa xadiidka abuu muusuuna daliishaday ee haddaan dul taagannahay daciifka wacan jaabirin radi allahu canhu ana rasuula allahi sal alay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi man xalafa ruuxii dhaarta calaa mimbarii mimbarkayga korkiisa haadaa ee kan ah ruuxii ku dhaarta biyamiinin dhaar ku dhaarta aasimatin oo dambaabtay dhaar dambaabtay waa dhaar tabawa'a ruuxaasi wuxuu darbaday oo diyaarsaday maqcadahu meeshuu fadhiisan lahaa min annaari naarta xaggeeda ka fadhiisan lahaa meeshuu naarta ka fadhiisan lahaa jaa wuu sii diyaarsada wey kaas waxaa wariyey axmed axmed baa wariyo abu daawuuda wannasaa'iyu wa saxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibaana kadalika waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuu saxiixiyey bishaahidin lahu min xadiidi abi hurayra ayuu ku saxiixiyey xadiid kaloo shaahiid ah oo u markhaati kacayo abu hureyre laga warinayo ayuu sheekhu ku xoojiyey xadiidka oo xadiidka odhanaya laa yaxlifu cinda hada almimbari cabdun walaa amatun calaa yamiin mimbarkan agtiisa cidi kuma dhaarato addoon ama addoon calaa yamiinin aasimatin dhaar dambaabtay kuma dhaarto walow calaa siwaakin ratbin walow caday qoyanna ha noqotee ilaa wajabat lahu naar hadduuse ku dhaarto naar baa u waajibaysa axmed ibn maaja waa soo saray xaakim wuuna saxiixiyey xaakim calaa shartihimaa dahabi baase ka daba tago wuxuu hi xadiidku calaa shartihimaa ma ahee waa uun saxiix dahabi baana waxaana ku waafaqay sida sheekh albani fi lirwa xadiidku marka waa sugan xadiidku waa sugan wuxuu faa'iideynayaa wuxuu faa'iideynayaa waxaa jira dhaartu iyadoo dhaarta beenta ah ee ruuxu xaq darra uu ku doonayo wax xaq darra ah si ahaanteeda waa dembi weyn waan soo marnay sooma laakiin waktiyada qaarkood iyo meelaha qaarkood buu dembigeedu sii wen meelaha dembigeedu uu sii weyn yahay waxaa ka mid ah mimbarka nebiga sal lla alay wasalam korkiisa maxaa laga wadaa oo hadda baabkeennan calaaqadiisu maxay tahay calaaqada uu xadiisku la leeyahay baabkeenana waxa weeye waxaa loo deliishanayaa taqliidu اlyamiin fi الzamaani wاlmakaan ninka garta qaadaya inuu garta dhaarteeda adkayn karo ama meel boos iyo makaan ha ku adkeeyo uu dembigu sii siyaadayo ama zaman haddii la dhaarto dembigu sii siyaadaya ha ku adkeeyo in sidaa uu samayn karayana waxaa ku tegey muxuu ahaayey jumhuur alculamaa oo maalan waxay leeyihiin maqaamka ama oo kale waxaa ka mida madiine marka la joogo in mimbarka nebiga korkiisa ruuxa lagu dhaariyo waa taqliid waa dhaartii oo lasii adkeeyo waay marka inaad meel kaloo magaziine ka mida ku dhaarata ama adduunka meelihiisa kale iyo inaad mimbarka korkiisa ku dhaarata kala culus marka taqliidu lyamiin ha la adkeeyo jumhuurta qaba waa la adkeyn kana bili maka markii la joogana waxay leeyihiin bayna ar waalmaqaam wal iyo maqaamu ibraahim maqamu ibrahim meeshuu ku jiro iyo maqaamu ibraahim inta u dhaxaysa halkaasaa la istaajinaya oo lagu dhaarinaya taqliid waay oo dhaarta meesha lagu dhaarta way ka dambi weyn tahay bay leeyihiin dhaaraha kale wixii makiya madiine aan ahayn oo dhulka kale ana masaajid jaamica ah oo salaadaha jamaacada lagu tukado oo dadku joogaan ayaa hortooda la keenaya lagu dhaarinaya masaajid jaamica ah. waa taqliid bay leeyihiin waa adkayn adkayntaasi inay mashruuc tahay baa xadiidkan marka loo daliishanaya laakiin xadiisku mujarad wuxuu u faa'iideeyey mimbarka korkiisoo lagu dhaarto inay culus tahay oy dhaaraha kale ka culus tahay laakiin ma faa'iideynin in la samayn karo oo ruuxa loo kaxayn karo la dhihi kara ilaa wa ilaa halkan ku dhaaro oo qaabka yani la raba daliilka loo raba ah ma ku tusayo xadiidka daahirkiisu macnaha ayib xanafiyada iyo xanaabilada iyo imaamulbukhaari iyagu waxay ku tageen dhaarta inaan la adka adkaynteedu mashruuc ma ahbay dheh in la adkeeyo waxba loogama baahna ruuxa meel alla meeshii lagu hela wax lagu dhaariyo laakiin in in mimbarka loo kaxeeyo ama bayna arukni waalmaqaam loo kaxeeyo ama meehe masjid jaamica loo kaxeeyo mashruuc ma ahbay dheh waxay ka qaateen waxay yidhahdeen axaadiista dhaarta ku soo aroortay ruuxa ha la dhaariyo hal xadiisoo ma hayno dhahayo meesha ha loo kaxeeyo iyo halkaa ha la geeyo iyo zamankaa ha la geeyo marka ilaaqa axaadiistaa laga qaadanayaa bay leeyihi sidaas dambaana xoog badan saas wey maana maadaama axaadiistu ay ilaaqday in makaan lagu qaydo ama zaman lagu qayday daliil bay u baahantahy ama xadiidkani dembigu inuu weyahay inbuu ku tusi mooyaane in ruuxa loo kaxayn karo oo zamankaa meeshaa la geyn karo mimbarka korkiisa ma kutusayo xadiidka macnaha saas weeyaan laakiin asal ahaan waxa loo keenay waa masaladaas taqliid al-ayman وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده ثلاثه صدح روح لا يكلمهم الله الا الله لما يوم القيامه ما لنت قيامه ولا ينظر فيرين ما اليهم ايغا فيرين ما ولا يزكيهم ما ظهيريو oo dambigooda ma dhaafayo walahum waxaana u sugnaaday aliibun oo xanuujiya rajulun weeye midka koobaad nin ama ah, ruuxun baa laga wadaa rag ama duur midku doona ah oo calaa fadli maa-in biyo siyaado ah korkooda ku sugan bilfalaati meel saxara ah jid la maro ama dhul la maro oo biyo la-aan ah ayuu biyo siyaado oo baahidiisa ka siyaadsan buu ku haystaa yamnacuhu biyahaa siyaadadee dheeraadkaee baahidiisa dheeraadka ka ah oo yamnacuhu uu u diidayo ama yamnacuhu xaal uu u diidayo min ibni sabiili ruuxa socotada uu u diidayo dhul buu degan yahay jidlamaruu degan yahay dhul saxaraa buu degan yahay dhul bahagooyaa buu degan yahay biyo kaliya ma leh xoogaa biyo oho siyaado laakiin baahidiisa ka abuu ah meesha ku haystaa dadkii socotadee baahnaana waa u diiday ka koowaad horta kaas waa ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa inuu maalinta qiyaamada uusan naxariis fiirinin oo la hadlin uusan u dambi dhaafin cadaab xanuun badan la geey maxaa yeelay ilaahay naxariistiisiibuu addoommadii ka xarimay biyahan ilaahay baa keenay sooma ayib marka wixii baahidaada bix waa kaan soo marnay kitaablbic baan kusoo marnay ka labaadi waxay warajulu wayag mid labaad ninkaasoo baayaca la beectamay rajulan nin bisilcatin badeeco kula beecsamay bacda alcasri casarka kadib oo faxalafa dhaartay lahu ruuxii uu la beectamahayay billaahi ilaahay buu ugu dhaartay la akhadahaa buu ku dhaartay inuu qaatay badeecadan bikada wa kada intaa iyo intaa inuu ku soo qaatay sadaqahu markaasuu ka rumaystay warkii wahuwa walxaal huwa isaguna calaa kayri daalika sidaa si aan ahayn korkeeda uu ku sugan yahay sidaa uu ka rumaystay si aan ahaynna iyadoo arrintu ay tahay ka labaadna waa kaa waa nin suuqa jooga oo dukaan ama bannaanka miis u yaallo wax gadaya waay ruuxuu wax ka gadanaya bacdalcasrna wuu joogaa markii uu ruuxu wax ku ka gadanaya u ku yidhi wallaahi inuu shaygani intaa igu joogaa intaa anaaba soo siistayba lafaha uu igu joogaaba intaaba ruuxii ka gadanaya waa ka rumaystay sidii sidiibuu kaga iibsaday waana beentiioo intaa kuma joogtee arrintu waa ka gedisan tahay sooma marka dhaartii uu dhaartay yaa ruuxan kalsooni gelisay oo magacii ilaahay buu ku khayaamay sooma ilahay magaciisa ugu dhaartay markaasuu ku khayaamay badeecadii buu sidaa kaga gaday waa bacd alcasr wa ayib yani wuxuu la mid yahay oo kaleeto xadiidka sidoo kaleeto fi saxiix muslim min xadiidi abi dar oo nabigu sal alay slam saddex ruux ilaahay maalinta qiyaamada la hadli maayo almannaan aladi laa yucطi shayan ila mannahu ruuxa galladaysiga badan oo wuxuu bixiyaba dadka ku galladaysta soonigii saa ku yeelay maaha soonigii ku siiyey maaha ah adigu wax weydiisi badnida mar walba gacanta wax kuu gelinayna ruuxa galladaysiga badan oo wuxuu bixiya dadka ku sheeg sheegta kaas waa mid ka labaadna waxa weye almunfiqu silcatahu bilxalifi lkaadib bilxalfi lkaadib ruuxa badeecadiisa ku socodsiiya oo ku suuq geeya dhaarta beenta ah saas wallahi inantaa joogta wallahi inaan soo sii wallahi raasamaalkeeda saas wallahi anay igu fadhida beentaasuuba xoolihiisa ku kala wadaaba waa ka labaad kan xadiisku hadlayo ka saddexaadna waxa weeye almusbilu izaarahu ruuxa hoos guntigiisa raariciya oo hoos u dhiga aanqowgana ka hoos mariya meeshaasay balaayo ka dhacda maxaa sarwaalow maxaa qamiisow maxaa muxuu ahay macawisay wixii aanqiga ka hoos maraay isaguna waa qodobka xiga waa ragga laga hadlayo dumarka maa ninka labaad ka hadlay wey marka warajulu way ninka saddexaad oo baayaca la beectamay baayaca bayca la galay waa baayacadan iyo baayacada hore isku mid maaha baayacada hore waa tii beeca ahayd oo wax kala iibsiga ahayd waay baayacadanna waa ballanta madaxda lala galo oo inaad daacad u tahay oo muxuu ahaay u naseexaynayso beecada iyo ballanta lala galo way macnaha warajulu way saddexaad oo baayaca la beecta la baayacta muxuu dhila eh, beeca la galay oo ballan la galay imaaman imaam nin madax ah laa yubaayicuhu xaal uusan beecada ula gelaynin ilaa lidunya adduunyo darteed may wax kale ulama gelayo wuxuu u taageerayaa oo ballanta u siinahayaa oo muxuu ahaayey xooluu ka rabaa adduunyuu ka rabaa ama wuxuu rabaa inuu jaga siiyo ama wuxuu rabaa waxoogoo xoolaa inuu siiyo sidaasuu u taageerhayaayo kursigiisa iyo madaxnimadiisa u taageersan فإن أعطاه هدوسي مرك منها الدنيا حقها هدو وحكسيه وفاء بلنتي يبيعدي ولقلي وأو أوفنها وقلب استاقها وتاقيرها وأمانها ولتشرها وورها هوشيس وإن لم يعطيه هدوسا سينين منها الدنيا كرب هدوسا حقها وحكسينين لم يفي بيعدي أو أوفنها saas weey macna yaani balantii uu galay waa uga baxayaa kursigii buu waayey xoolihii buu waayey wuxuu ka rabay ka hungurin yahay buu ka heli waayey tuug tuugdhulabuu bilaabaya tuug waay ah, warukaadi leanna waxa weye qasadku marka horeba ma ahayn waxa ruuxa madaxda loo taageero umuusan taageerayn ruuxa madaxda maxaa loo taageera ruuxa madaxda waxaa loo taageeraa imaamka baycada loola galaa ama kursiga loogu sabood gareeya inuu xaqa ku camal falo xuduudda shareecada oofiyo wanaagga dadka faro xumaanta reebo cadaalad ummadda ku maamulo yani waxa way ruuxankaasa masaalix caam iyo danac caamaa loo taageeraa laakiin danahaaga khaaska haddaad u taageerto khalaas waad gelaysaa way ciidka isaga waad gelaysaa way macana ayib maqsuudku midkaas inuu noqdo marka lama rabo muttafaqun caleyh bukhari muslim baa soo saara leanna markaas ama codka aada siinayso doosho hadday tahay ama beecadii ballantaad la gelayso masaalixdii ummadda ulama gelayside adigaa doonaya inaad kursiga iyo maslaxada caamkaee ummadda dhexdeeda inaad yani waxa weyaan ka qarhaabataa doonaysaa inaad halkaa ka qaraabato baad doonaysaa saas daraaddeed waa masale halis ah. masale aada khatar waa hadda dadku aada bay ugu badan yihiino waxaad arkaysaa ninka uu saboot garaynayo oo taageersan yahay oo doonayo inuu kursiga saaro ama kursigaba uu ku taageerayo yaa imaa ama reer bay wadaagaan waa qoyskiisii wa yaa imaa ama kursi iyo jaguu ka rabaa yaa imaa ama meesha markuu taguu rabaa waxoogaa inuu u balqiyo shaxaad iyo wax ka helhelo yaa imaa in wuxuu rabaa shirkadiisa ganacsado weye wuxuu rabaa markuu meesha tago inuu shirkadiisa siiyo jaanisyo fara badan oo uu waddanka kaga faa'iido oo shirkadaha kale waxoogaa mudnaan ka siiyo kulli marka waxa weeye mucaamalaadka dhan waa uun adduunyo maxaad ii wa maxaad ii middaa wey midda marka xadiisku ka hadlayo dadkaasi waa dad mucaradiin bilwaciid wa khatar waay maana ayib xadiisku marka wuxuu ujeedada loo keenay waxa weeye rajulun baayaca rajulan bisilcatin bacda alcasri dhaarta la dhaanto casarka kadib in ay ka culus tahay oo ay ka khatarsan tahay oo ka dambi weyn tahay waqtiyada kale wax isku tusay tayib ayadii ku jirtay fi suurati al-maa'ida ee muxuu ahaayay muxuu ahaayay lagaga hadlay ruuxa muslimka ah meel cid gaalo keliya ay joogaan ku dhintay ee dardaarankiisii ka tagay muxuu ahaayay ayaddu waxay sheegtay haddaad gaaladaasi soo qaaday dardaarankiisa aad ka shakidaan waxaad istaajinaysaan casarka kadib markaasay dhaaranayaan salaada kadib ba jira salaada casar bay ku fasiraya culimada marka min bacdi salaa marka salaada kadib salaada casar bay qaarkood odhanayaan leanna salaada casar kadib dhaarka ah way ka khatarsan tahay waqtiyada kale muxuu ka wadaa marka xadiiskii hore wuxuu u deliishanayey taqliidu alaymaan oo makaan ah kana muxuu u daliishanayaa taqliidu alaymaan oo zamaan ah saas waa zaman iyo waqti dhaartu ay culus tahay in ruuxa lala fiirsado oo lagu dhaariyo sidaasi waa taa soo marnay culimada qaar ka mid inay qalaan وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين لون أيا اختصما دودي واسكو قبصدي في ناقة هل باسكو قبصدي هل faqaala markaasa wuxuu yihi kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mida nutijad way dhalatay buuri haadihi naaqatu hashani cindii agteeday ku dhalatay buuri nutijad yani eh, muxuu ahaayey eh, kelimadan nutija ah eh, musamaheeda iyo majhuulkeeda labaduba isku si baa loo bineeya marka nutijata unbaa mabniy lilmusamma laga dhiga ayb nutijat haadihi naaqatu way dhalatay cindii agtaday ku dhalatay buui mid kasta saasuu leeyay halbay isku haystaa nin walbana wuxuu leeyay hashani anaa hooyadeed ka dhaliyey xeradaydayna ku dhalatay ah, haddaad ka dhalisay waan hubaa sooma waan hubaa ima soo geline xeradaeday ku dhalatay oo milkigayga ku dhalatay nin walba la wayna istaajiyeen bayinatan caddayn bayna istaajiyeen nin walba wuxuu keensaday cadayn iyo markhaatiyo inay hashani ku dhalatay meeshiisa ku dhalatay oo isaga ay u dhalatay macna faqadaa markaasuu xukumay nebigu bihaa hashi wuu xukumay faqadaa wuu xukumay bihaa hashi rasuulullahi sal alay wasalam liman cid buu u xukumay hiya iyadu fii yadihi ay gacantiisa ku jirto labada nin ninna hashuu gacanta ku hayay ninna wuu sheeganayay laakiin labadu waxay ku sheegeen ku sheegeen labadu waxay lahaayeen anay ii dhalatay laakiin nin baa markaa gacanta ku haya ninna gacantiisa way ka maqantay ruuxa wariye ad-daaraqutni baa wariye muxuu idin qoray halka rawaahu mise waxa way idin qoray ya xamu qoray saasa igu taala inay khalatan mooday tayib ma qaalo waxaa dhee karaysa inuu saa u caddeeyey xaafidka uu sheegin cidii waris ma jirta ayu kitaab ro uu sheegaya cidda warisa ayib xadiidka waxaa soo saaray daaraqutni iyo bayhaqi baa soo saaray daaraqutni iyo bayhaqi baa soo saaray sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhahdo zayd ibnu nucaym oo majhuul ah ayib wakadalika sanadkiisa waxaa ku jira alimaam abu xaniifa iyo saaxiibkii moxamed ibnu xasan labadoodaba min xayu alxifdi dacfi baa ku jira وين القرآن روينه وقرأ آه. كم دنبور راعين دونا حديث كسوس علا مركو الشيوة يوحدي دونا رواهما الدار القطني رواهما ستردد وكهرة أبنية معنا لكن دار القطني بها تباوري طيب حديث كسنة كيسة مركة ضعف ما كتير زيد بن نعيم كاسو مجهولة يا أبو حنيفة يا صحيفتي محمد بن حسن حفظك وضع ضعف كتيره saas daraaddeed baa xaafidku wuxuu leeyay fi talkhiis isnaaduhu daciif ibnu qataan baa sidoo kale xadiidka ku cileeyey dhowr cillo xadiidku marka waa xadiid daciifa ah. ayib waxaa daliishaday xadiidka culimada qaar ka mida oo ku tegey waana sida imaam maalik iyo shaafici iyo abu thawr ay qabaane haddii labada dhinacba markhaatiyo ka yimaadaan waxaa la rajaxayaa cidda gacanta ku haysa shayga laysku haysto dhankiisa limaada lianna gacan ku hayntu waa caamil murajixa ah soo ma markhaatiyadii waa sinmeen kanna markhaati buu keenay kanna markhaati buu keenay laakiin ruuxani muxuu la dheeryahay gacantiisaa shaygii ku jiraa soomaanaa dhihi waa xoog ruuxa gacantiisa uu shaygu ku jiraayey jaanibkiisa xoog badan hadday adiladii la keensaday iyo cadaymihii sinmaan marka dhankiisaa la xoojinayaa isagaa loo xukumaya kan markhaatiyuu keensaday kana markhaatiyuu keensaday way siman yihiin soomaa waa in la raadiyo wax kaloo marka lagu kala rajaxo waxaan helay marka midka gacantiisa ay shaygu ku jiray asal ahaan waxa weeyaan ruuxa shayga gacantiisa ku jira asal ahaan isagaa iskale asal ahaan isagaa iskale wax khilaafsanoo caddayna in la helo mooye caddayntii caddayn lahaydna way iska hor timid oo way isriday oo waa isku xoog asalkaa loo noqonayaa waxaa la leeyahay ninkay gacantiisa ku jirtaa iskale marka sidaas waa sida imaamu maalik iyo shaafici iyo abu thawr ay qabaan ayib xadiidka ay cuskanayaanna waa xadiidkan daciifka ah. alimaamu axmed calayhi raxmat isagu wuxuu ku tegey ninka aan gacantiisa ayna ku jirin ayaa dhaartiisa lagu xukumayaa kan shayga haysta iyo ka sheeganaya ka sheeganaya loo xukumayaa buuri laakiin waa la dhaarinayaa sababtu maxay tahay sababtu wuxuu yihi xadiiskii sugnaa wuxuu ahaa albayinatu ee cala almuddaci soo ma walyamiinu calaa man ankar asal ahaan dhaarta yaa laga rabay waxaan u jira markhaatiga yaa laga rabay markhaatiga waxaa laga rabay ninka wax sheeganaya soo ma ninka wax sheeganaya markhaatiga laga rabay dhaartana yaa lahaa muddaca caleyhigaa lahaa muddaca caleyhigaa lahaa saas daraaddeed kii dhaarta lahaa yaa la qaarinayaa waana loo xukumayaa markhaasiyadan meesha la keenayo dhanna malqi baa laga dhigaya meesha laga saaray xadiidka asal ahaantiisana kaasaa suganoo macnahaasuu ku tusayaa mafhuumkiisaasuu ku tusayaa taasaana rajaxan amaa xadiiskana imaam shaafici iyo wax ku dhiseen waa xadiis daciif wey macna ayib yani waxa loogu xukumayaa buu leeyahay waxaa loogu xukumayaa kan aan shayga aan gacantiisa ayna ku jirin xadiisku wuxuu yidhi albayinatu cala almuddaci markhaati waxaa iska leh oo laga rabaa inuu keeno ninka wax sheeganaya ninka wax sheeganaya kee wey ma ka gacantiisa ay ku jirtaa mise waa ka gacantiisa ay ka maqan tahay ka gacantiisa ay ka maqan tahay baa marka muddaci ah soo ma isaga maxaa laga rabaa markhaati baa laga rabaa markhaatigii buu keenay markhaatigii sooma keenin daahirka xadiisku wuxuu leeyahay marka hadduu markhaati keeno ha loo xukumo soo ma ayib markhaatiguu keenay waxaa ka hor yimid kii muddaca caleyhiga wax lagu sheeganaya isaguna markhaatibuu keensaday adiga yaa markhaati kuu dirsaday waay soo ma adiga muddaca calayhi baad ahayd oo dhaar baad lahayde ninka markhaatigiisa markhaatiga la siiyey waa ninka gacanta madhan ee muxuu ahaayey la yidhi mudacigaa iskale markhaatiga hadduu markhaati keeno asagaa loo xukumayaa kanna markhaatigiisa waxba laga soo qaadi maayo kan gacantii len ma wal haba isagu muxuu lahaa dhaar buu lahaa soo ma dhaartuna goorma imaan lahay markii markhaatiye la waayo markhaatiyadii waa la helay waa la xukumaya kaasaa la siinaya bay leeyihin xadiiskaas marka macnaha kutusayaynu soo marnay ee sugan baa masalada xoojinaya ra'yiga axmed baana xoog badan ama maalik iyo shaafici kan horey wax ku dhiseen oo xadiiskan hadda meesha inoo yaalla waa daciif xadiisku hadduu daciif yahayna axkaam laguma dhiso waxna lagama qaato ayib laakiin alimaam albayhaqi wuxuu soo saaray ibn musayab xadiisku ka warina mursal ah laba nin baa nabiga sal alay wasalam xaggiisa isula tegey arrinay isku haysteen markaasuu nin walbo labadooda ka mida wuxuu keenay markhaatiyo caadiliin ah hal mar bay markhaatiyo wada keeneen markaasuu nebigu sal alay wasalam wuu u qori tuuray sheekh albaani xadiiska waa saxiixay bishawaahidihi wuu u qori tuuray marka waxay leeyihiin marka loo qori tuurayo waa marka ayna labadooda midna gacantiisa ku jirin wax laysku haysto labadooda midna kuma jiro mid walba waa muddaci sooma marka mid walba muddaci mid walbana markhaatiyuu keenay markhaatiyo keentay anna markhaatiyaan keenay waa sibannahay adiguna muddaci baa tahay oo markhaati baa lagaa rabay aniguna muddaci baanahay markhaati baa layga rabay shayguna labadeennaba gacanteenna waa ka maqanya maxaa la samaynaa marka waa loo qori tuuraya waana loo qaybinaya sidaasi mursalu saciid ibnu sayyid oo sheekh albaani uu xoojinayo ayaa ku tusay ayib وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم رد وعلي اليمين قارتي على طالب الحق حق روحي دلبي ee codsanayay ee raadinayay ee sheeganayay ayuu nabigu dhaarta dib ugu celiyey rawaahumaa waxaa wariyey xadiidkii hore ee jaabir iyo kan ibnu cumarba rawaahumaa labadoodaba waxaa wariyey addaara qutniyu baa sanadkoodana waxaa ku sugan buuhi dacfun baa ku sugan ka hore waynu garanay sooma dacfigiisa ka hore zayd ibnu nucaym baa ku jira kan dambena sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo moxamed ibnu masruuq alkindi oo isaguna majhuul ah. isxaaq ibnu furaad baa isaguna ku jiro dacfi ku jiro oo macnaa mukhtalafa ah, laakiin dacfi ku jiro xifdigiisa ibnu jawzi iyo dahabi iyo sheekh albani iyo keyrkoodba xadiiskaa waa daciifinaya xadiiskan dambe ana nabiya radda alyamiina cala aalib alxaq maxaana laga wadaa waxaa laga wadaa kii ruuxii muddaciga wax sheeganayay markhaatigii keen baa layidhi wuu waayey kii wax lagu sheeganayaa la dhaarin soo maha dhaartii buu diiday maxaa la samaynaa marka kii wax sheeganayey baa dhaarta dib loogu soo celinaya soo ma ah, waa meesha la yidhaahdo annukuul nukuul cinda nukuul markuu dhaarta ka gaabsado oo dhaarta uu ku dhiiran waayo ruuxii dhaarta lagu lahaa ee wax lagu sheeganayay dhaartii waxaa dib loogu celinayaa kii wax sheeganaya ee markhaatiga waayey isagaa la dhahayaa dhaaro xadiisku macnahaasuu ku tusaya waase daciif in dhaarta lagu celinayo ruuxii mudaciga ahaa ee wax sheeganayay markuu muddaca calayhigu dhaaran waayo in dhaarta kaas lagu celinayana waxaa qaba jumhuurta qaba maalik shaafici axmed iyo طائفه من علماء العراق ayaa qaba adiga jumhuurta sida ku tagay طيب waxay leeyihiin axaadiista xoojinaysa waxa kamida xaalada waxa la hayaa shariicadu ay ruuxii wax sheeganayay dhaara tiri مثلا qasaamado kale waa kan soo marnay soo ma waxa kamida مثلا xadiiskeenu soo marnay qada بيمين بشاهد ويمين اه ويمين المدعي روحي هل مرخاتي وسو هلay waxaynu soo marnay halkiisa markhaati maxaa lagu kabayaa dhaartiisaa lagu kabayaa yaa dhaaranaya waa muddacigii qasaamada muddaci oo dhaaranayaa soo maray muddacigii oo dhaaranayo hal markhaati inta laga helay ku xoojinayana waa la soo maray marka muddaci dhaaranaya shareecada waa ku sugan tahay bali xaqii marka mid waaye culimada qaar ka mida waxay leeyihiin haddii muddaca calayhigii dhaarta lagu lahaa uu dhaaran waayo ha la xidho hana la ciqaabo ilaa uu xaqa ictiraafo ama uu dhaarto laakiin yaan lagu soo celinin muddacigii wax sheeganayaan lagu soo celinin dhaarta marka ti ruuxan ma layska ciqaaba waa xaqiina si lagu kala gooyo ma jiro sidaas daraaddeed waa in dib loogu soo celiyo muddaciga oo dhaaro la yidhaahdo isagu hadduu dhaarto xaqii la siiyo markaa saas maana ayib jumhuurtu saasay qabaan وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري دخل وحا قلي علي كركيغا النبي النبي إيسو قلي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مال مسرورا حال يمل فرح قلي سوى آدو فرح سن والنبي إيسو قلي صلى الله عليه وسلم تبرق أو أي بربر قيسو افتيميسو دلاليسو أصارير وجهه وجهيسا شيخ دماها كيان أصارير توحويان waa wejiga ruuxa jeexdimaha yararka ahe hilibka maxaa jeeda haragga u dhaxeeya maxaa la yidhahda soomaaliga waa qanani mataqaana ruuxa wejigiisa iyo faraha iyo gacmaha iyo jeexdimaha yararka ahee mara xariiqaha ayaa la yidhaahdaa asaayiir marka af soomaali qaas adiga uma aqaan haddaad idinka garanaysaan sheega ayib tabruqu xaaray iftiimayso dhalaalayso asaariiru wajhihi wejigiisa xariiqimaha ku yaalla ama jeexdimaha ku yaalla markuu nabigu farxo sal alay wasalam ayaa wejigiisu dhalaali jira oo laga garan jiray macna isagoo saasuu iisoo qalabay fa qaala markaasuu nabigu wuxu uhi sal alay slam alam taray miyaadan ogeyn caaishay ilaa mujazazin ah, alam taray miyaadan arag wey ilaa mujazaz almudliji ninkii mujazaz la yidhaha mujaziz ee reer bani mudlijka ahaa mudlijkaasi waa reerku u dhashay ee bani mudlij u dhashay miyaadan arag ama aadan ogaanin nadara inuu fiiriyey aanifan mar dhow ilaa zayd ibni xaarifata wa usaamata bni zayd zayd ibnu xaarife iyo wiilkiisa usaama inuu fiiriyey caaisha miyaadan arkin miyaadan ogaanin oo fa qaala markaa uu yidhi haadihi alaqdaamu gomodahani iyo lugahani bacduhaa qaarkeed min bacdin qaarka kaluu ka ahaaday alelahay lugahani waa isdhaleen ah, lugahani qaarkood baa qaarka kala dhalay oo way kala yimaadeen miyaad unagay buhi caaisha inuu ninkaasi sidaas yidhi muttafaqun caleyh riwaayada bukhaari waxay leedahay nabigu wuxuu ku yihi sal lay waslam miyaadan ogeyn caaishay ninka mujasas la yidhaahdo ee ree beni mudlaj mudlij inuu soo galay oo u arkay usaame iyo aabbihii zayd ayaga oo maro korka ka saaran tahay oo madaxyadoodiiyo qaarka hore ay dabooleen lugahooduna ay bannaanka yaallaan markaasaa wuxuu yidhi inna haadihi alaqdaama bacduha min bacdin aleelaha lugahani qaarka qaarkood qaarka kale way dhaleen way kala yimaadeen arintaas Aisha miyeen soo gaarin ayib macnaheedu waxa weeye mujaziskaasi ee wuxuu ahaa dad si gooniya u yaqaana oo aqoon dheeraada u leh dadka isdhalay iyo sida ay isugu eg yihiin masalada qiyaasada loo yaqaano carabta laba reer baa caan ku ahaa ree bani mudlijka ninkani ka dhashay iyo reer kaloo ree bani asad la dhihi jiray labadaa reer baa aada u yaqaanay oo waxay dadka kaleeta la dheeraayeen dad labadan ruux markay fiiriyaan oo saa u fiiriyaan ama lugahooda ama wejigooda ama qaab abuurkooda way isu soo qabanayaanoo waxay leeyiin dad way isdhaleen shabaha iyo isu ekaanta eh, bini aadamkay marka takhasus ku lahaayeen saas macna shay wiraafiyo kala dhaxleen yuu ahaa marka qiyaafa la yidhaahdayo isu ekaanta eh, dadku ay isu egyihiin dadka isdhalay iyo si isu shabahaan iyo cilmi noocaasa weeyaanu dad khaasa lagu yaqaanay marka usaamat bnu zayd iyo aabihii zayd ibnu xaaritha waxaa la leeyahay waxaa jiray midabkoodu isuma ekayn waxaa jirtay marka war odhanaya oo dacaayad ah oo dhahaya zayd usaamo maba uusan dhalinba zayd usaamo muusan dhaline usaame meel kaluu ka soo jeedaa warkaasaa jiray oo malaha lagu sheekaysanayay ninkan marka yaqaana shabaha dadkii say isugu eg yihiin markuu intuu soo maray iyagoo hurdo oo qaar horahoodu mara saaran tahay lugahooduna bannaan yihiin lugahoodii uu isku soo qabtay ninkana ninkii khabiirka ahaa ee cilmiga yaqaanay uu yahay nebigu marka waa ku farxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh leesh lianna usradani zayd ibnu xaarisa iyo wiilkiisa usaamatu bnu zayd nebiga mawaalidiisay ahaayeen dadkana wuu ugu jeclaa nabigu sal lay slam zaydna dadka ugu jeclaa kadibna wiilkiisa usaamu dadka ugu jeclaa dadka ugu jeclayaa bay ku jireen qoyskayna ahaayeenba aalubeytka mawaalidiisa mawaalida aalubeytkuna aalubeyt marka dad noocaasay ahaayeen dadkii noocaasee marka nebiga saa uga ag waa ninkaad garanaysaan muxuu ahaaye intaan nabiga sal lay sl ayna soo degin aayaadkii tabaniga baabiinahay nebiga wiilkiisaaba la dhihi jiray sooma ما كان محمد أبا أحد من رجالكم آيات كسو دقيا سو قصدي زيد ما هي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك قصدي زينب بن جحش مركا ويلك نبي محمد بابا لديه جريب سيد بن حارث النبي ويل وطبني جيبو كوي معنا ساسو هاجر كدبنا وقت قرانك بابيي مبدا السكه طيب مركا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرحيسو وحو كايمانيا dadkii aqoonta u lahaayee hadda masalan ka dhigan oo kaleeto dhakhaatiirta yani cilmiga bayolojiga noolaha iyo sidii uu sugaya takhasuska u leh waagaas kuwaasoo kale ka dhignaayeen shahaadada qoladaasi ay bixiyeen marka waxay meesha ka saaraysaa warkii jiray ee ah ismayna dhalin warkaasay baabi'inaysa faraxa nabigu marka saas ku salaysay salawatu rabbi wasalamu calayh ayib xadiiska meesha waxaa loo keenay مسألة اللي ينهدو اعتبار القياسة في إثبات النسب qiyaafada oo cilmiga isu ekida dadka ah cilmigaas in loo cuskado sugidda nasabka sugidda nasabka oo dadka takhasuska u leh cilmiga qiyaafada ilmihii laysku qabsado ama nasabkiisa la garan waayo hadday intay fiiriyaan ay ilxaaqiyaan ama raacsiiyaan ninkuu u egyahay oo yidhaahdaan hebel baa dhalay nasabkiisu waa ku sugmayaa absoqaad maalan ilmaa meel laga helay waa laqiiq ilmihii baa laisku qabsaday wax leh baa la garan waaya dad baa isku haysta anaa dhalay anaa dhalay maxaa la samaynayaa dadkaas yaqaana shabaha iyo usukaanta dadka cilmiga qiyaafada yaqaana baa loo yeedhaya waxaa la leeyahay ilmaha waa laysku haystaaye ninkana waa sheeganaya ninkana waa sheeganayaa bal fiiriya oo kee dhalay lugihiisay fiirin raadkiisay fiirin farihiisay fiirin wejigiisay fiirin dhacyo badan bay ka fiirinayaan nimankii isku haystayna way fiirin markaasay leey hebel baa dhalay sidaa nasabkiisu ma ku sugnaanayo ilmihii ilmo ma ku noqonayo masaladu taas waa xadiidku wuxuu ku tusayaa inay cilmiga qiyaafada ee noocaasa nasabku inuu ku sugmo saasuu xadiidku faa'iideynaya sidaana waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo axmed iyo malik fi liimaan bidaat iyo jamaahiir lculamaa baa sidaa ku tegay oo qiyaafada nasabku waa ku sugmaa bay leeyihin ayb nasabku waa ku sugmaa waxaa khilaafsan xanafiyada iyo qeyrkood baa khilaafsan oo waxay leeyihin khiyaafadu waa iska malo wax mala ana nasabka laguma sugo sidiisaba nasabka sugiddiisa shareecadu waxay u isticmaashaa oo ku sugtaa sabab midka ugu daciifsan baa lagu sugaa lanna ihbaatu nasab shareecadu way rabtaa mutashawifa ila ihbaati nasab sidaas daraaddeed sababka ugu daciifsan xataa haddii loo helo waa lagu sugaya waxaan u tegi doonaa xataa qorituur baa lagu sugi doonaa laana in ilmuhu nasab yeesho waa la rabaa ilaa heer waxay gaadheen culimmada qaarkood ay yidhahdaan xataa ilmaha zinada ku dhashaay ee xarig xarig aan sharci ahayn ku dhashaay ama xarig la-aanta ku dhashaay ninku hadduu yidhahdo anaa aabbow ah oo uu tunka saarto yidhaahdo anaa dhalay nasab ahaan waa la ilxaaqin bay qaarkood leeyihin nasabkiisuu qaadanaya waxaa rajaxayaba sheikhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim yaaba rajaxayaba waladu zina hadduu istilxaq ku sameeyo kii biyaha lahaa ah. inuuba nasalkiisa qaadanayo bay qaarkood qabaan intaa waxaa laga lagu dadaalayaa inaan ilmaha nasab la-aan la dhigin marka sharcadu aad bay ugu dadaalaysaa sababka ugu daciifsan marka waa lagu sugi karaayo qiyaasadu walow malaba ha ahaato oo bini aadamku isagoon isdhalin buu isu ekaan karaa soo maha isagoon isdhalin buu isu ekaan karaa haddana maca daalika isu ekidaasi wax kale haddii la waayo waa sabab loo cuskan karo in nasabka lagu sugo saas macna sidaasay culimadu qabaan oo jumhuurtooda ay ku tageen xaaladana jiro xaaladaha uu ku sugnaan karo mesela waxaa ka mid a ah, masalan addoon addoon rag ka dhaxaysa oo la wada leeyahay yaa loo wada galmooday ilmay dhashay waa la isku qabsaday maxaa la samaynaya marka qiyaasadaa la isticmaalaya ragga midkood si loo ilmaha loo haleeshiyo wakadalika haweentii aada furtay ama laga dhintay baa iyadoon ciddadii ka bixin buu nin kalaa guursaday dabcan guurkaasi ma asaxay soo ma haweenay cidda ku jirta guurku ma asaxo laakiin ninba intuu wax guur la yidhahdo ku samaystay buu u galmooday kii horena ciddadiisii kama dhamaan ilmaysaa ku dhashay yaa iskale ilmaas ma kii ay ka cidda tirsanaysay baa leh mise kan gadaal uga galmooday ee nikaax fasidka ugu galmooday baa yeelanaya qiyaafadaa la isticmaalayaa buu yidhi cilmigaa qiyaafada keebuu u egyahay baa la dhihi waay raggaasaa loo gacangelino waxa leeyahy bal fiiriya midkay haleeshiyaan baa qaadanaya marka wahaakadaa masaa'il fara badanoo noocaasa kale kalaa ka mid ayib marka qoladan qiyaafadee loo xilsaaray ilmaha maalan lumay ee la waayey ama lasoo tuuray haddii laysku qabsadaa ka mida haddii marka qoladan loo dhiibay ay nasab nin ka mida haleeshiyaan dadkii isku haystay saasuu ku haleelaya laakiin waxaa la isweydiiyey hadday yidhaahdaan labaduba way dhaleen gabad labadaba wuu u egyahay labadoodumana way dhaleen maxaa lagu samaynaya waxay leeyahay cumar ibnu khaaab iyo maalik iyo imaamu shaafici iyo waxay leeyihiin ayagu waxay leeyihiin midkoodna lama haleeshiinaye waa la daynayaa ilaa uu qaan gaadho markuu qaan gaadho labadooda kuurabuu aabba ka dhiganaya asagaa khiyaar la siinaya midku aabba ka dhigtuuna nasankiisa qaadanaya saas maana isagu ku aabba ka dhigto waxay deliishanayaan asar ka sugan cumar ibn khataab radi allahu canhu asarkaasi wuxuu leeyahay laba nin ayaa cumar u yimid kilaahumaa yaddaci walada mra'a labadooda mid kasta wuxuu sheeganayaa haweenay meeshan ah ilmo ay haysato mid walba leeyahay anaa dhalay ilmaa laysku haystaa markaasaa fadacaa lahumaa rajulan min bani kacbin reer reer bani kacab la yidhaahdo oo iyaguna yaqaanay qiyaafada cilmigan yaqaanay ayuu nin ka mida ugu yeedhay warkaalay buu buuri labadii nin ilmihii waa fiiriyey ninkii labadii ninna waa fiiriyey markaasaa wuxuu yidhi laqad ishtaraka fiihi cumarow wax aan kala siiyo ma haye nimanku ninku waa ka dhaxeeyaa way wadaageen labada waa u egyahay ayib fadarabahu cumaru bidira cumar ushuu wadan jiray buu ku garaacay marka ar maxay tahay laba nin baa wada dhalay <laughs> ushii intuu ka qaatay buu qaxda ka saaray say laba nin ku wada dhali karaan muxuu ahay hal ilmo ma suroobi karta ila ilmaha sidiisaba hal xayawaanoo minawiya laga abuuraa sooma halka xayawaanee minawiga ee uu ka abuurmanayna hal nin baa iskale laba nin ma wadaagi karaa ul buu kala daalay marka markaasuu naagti u yeeray naagti ilmaha wadata ayuu yeeray wuxuu yidhi akhbiriinii khabaraki nabal warkaaga isii buuri see u jiraan markaasa waxay tidhi kaana haada ya'tiiha wahiya fii ibili fii fii ibili ahliha فلا يفارقها حتى تظن أن قد, أن قد استمر بها حمل قولوا قيل بالراعي جرت قيل جربها صومالي وقار باجرة قولها قيل الرحمة صوم قولوا قيل بلا جرت لوضع ذنب يتري متكوت كان قيل أنه لا تشوفوا إي إيمان جريت فكاسو ميشا إيهو استعمالي جري إلى aan is iraahdo ama uu is yiraahdo way uuraysatana way wadi jiray ayib kadibna kanaa ka dambeeyey bay tiri kanina sidoo kaleeto intuu geela iigu yimaaduu isticmaali jiray bay tiri labada nin way wada isticmaaleen ilmahana ma garana bay tiri mid ka dhalay maxaan ka garan bay tiri meesha wax lagu wada shubay laakiin midhaha soo go-ayaa iskale garan maayo bay tiri intaa markuu yidhi ninkii xukumay ee yidhi ilmaha way wada dhaleen ee usha lagu garaacay markaasuu takbiirsado wuxuu yidhi allahu akbar <laughs> ilaa gabadhi u markhaati ah, bilaash baa laygu garaacay cumar radi allahu canhu markaasaa wuxuu yidhi waali ayahumaa shita buu ku yidhi wiilkii laysku haysta labadaad mid alla midkaad rabto ku abtirsa buu soma yani tabcan markuu gaaro xilli uu wax kala garan karo ayuu kala dooranayaa midku aabba ka dhigan laha cumar baa xukumay bay dhaheen sidaas daraaddeed haddii ninka cilmigan qiyaafada yaqaana uu kala saari waayo oo labadaba uu midku u ekaan badan yahay saari waayo markaa waxay leeyihiin markuu isagu weynaado kii uu doortuu leeyahay aarka waxaa soo saaray alimaamu taxaawi iyo bayhaqi waana saxiix cumar buu ka sugay ayib marka alimaamu maalik iyo shaaficiyi halkaasay mareen qolo kale waxay leeyihiin abu thawr iyo saxnuun nin la yidhaahdo oo culimada maalikiyada ka mid ah waxay yidhaahdeen haddiiba labadooda mid ka mida uu uu ku xoog badan waayo oo la haleeshiin kari waayo way isku yeelanayaan oo uu ka dhaxaynayaan ah. labadooduba aabbay u wada noqonayaan waa cajiib sooma ilmo laba aabba leh oo labaduba sharci yihiin soo wax qariiba maaha saasuu xukumeen iyagu ayaguna waxay cuskadeen asar ka sugan cumar ibnu khataab laftiis oo waxaa soo saaray imaamu taxaawi bisanadin saxiix wuxuu leeyahay afarkaasina cumar radi allahu canhu nin laysku qabsaday ayuu wuxuu xukumay oo labada nina isku haysta mid walba wuxuu sheeganayaa inuu wiilkiisa yahay jaahiliyadii islaam ka laakiin marka la xukumay waa islaamka dhexdiisa ilmaha laysku haysto hooyadii buu marka u yeedhay islaantii markaasaa wuxuu yidhi udakiruki biladii hadaaki lilislaam liayihimaa huwa buu ku yidhi ilaahayga islaamnimada kugu hanuuniyaan kugu dhaariyey ilmahani labada nin keela buu ku yidhi hooyadii ilmaha wadatay buu weydiinaya markaasaa waxay tidhi laa waladii hadaanii lilislaam maa adrii liayihimaa huwa ilaahayga islaamnimada igu hanuuniyay baan ku dhaartay labadooda kii dhalay garan maayo mid ataani hada awwal al-layl وأتاني هذا آخر الليل بيت فما أدري لأيهما هو بيت كان لها بينك قلن كيسي هرب إيه من بيت كان لها بينك قلن كيسي ضبو إيه من بيت ماشينا إلماء كأور قلبت هذا أنه محان ققر المكي دنبع بسوى كيه ما قرنا يبيت صلى الله عليه وسلم cumar radi allahu canhu markaasu wuxuu u yeedhay afar nin oo ragga cilmiga qiyaafada yaqaanay ah afar xaajadu waa adagtay sooma markaasu wuxuu u yeedhay wuxuu yidhi ha la keeno bacaad iyo caro ah, bacaad tamuux hala keeno fanasaraha markaasuu dhulkii ku sayray bacaad buu dhulkii dhigay yani bacaadka raadka qabanaya soomaal ayuu dhulka dhulku daadiyey فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدمه labadii ninay wax sheeganayay ayuu u yeedhay markaasuu yidhi nin walowba bacaadkan meeshan caradan lugta saar hal lug saar kana lug buu saaray kana lug buu saaray kac iska tego wiilkii laysku haystay buu haddana u yeedhay isagana wuxuu ku yidhi lug saar isaguna meeshii agteeduu lugtiisii saaray isagana waa tegi afartii nin buu u yeedhay marka cumar markaasuu wuxuu yidhi raadkan saddexda raadee meesha yaalla ishaleeshiya buuri say isu dhaleen ah. waa raadka laftiisaa laga garanay dadkana inay isdhaleen saas weyaan idan cagtii wey sooma ishaleeshiya buuri markaasa wuxuu ku yidhi markaad timaadaan ood soo aragtaan idinkoon hadlin igu soo noqda buuri ilaa aan anigu idin weydiiyo ha hadlina horta aniga riboodka ii keena buuri way fiiriyeen waxay yidhaahdeen arrintii waanu soo hubinay waana soo xukunnay waan wadnaa way wada socdeene uma faraqa baynahum cumar wuu kala geeyey mid mid buu gooni ugu kala waraystay iyagoo wada jooga ma waraysani sooma ninba goonidiisa u waraystay markuu nin walba goonidiisa u weydiiyey waxay isku waafaqeen kulligood ilmahan waxaa dhalay ninka raadkan leh raadkan iyo raadkan waa isleeyihin saddexdoodiiba hal meel bay wadameen isku raaceen markaasa cumar wuxuu yidhi yaa cajaban limaa yaquulu haaulaai buuri wallee kuwani warkay sheegahayaan waa wax la yaable buuri ah. yani waxay isku raaceen maa dhihi lahaa raadkan wiilka yarkaa raadkiisa laysku haystaay labada raadba way dhaleen bay dhaheen kanna waa u egyahay kanna waa u egyahay mana kala saari karna dheh markaasa cumar wuxuu yidhi waa la yaabe qad kuntu aclamu أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ووح لياب له وحان هريو أقابل أيدا بدك إن مركي رميسو أي أي بدن رميان halki halki halki halki ay markay rimayso buu waxaan horay u aqaanay ilmaha galayay dhowr ay inay isugu tagaan oo biyahooda laga sameeyo taasan ka warhayo ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا لكن كما ورحينين ما أغين بوبي إلي الدمر كما سيدو كما سميانو يعني هل علمو دور من بيوه دين يسوقته الكرام وإيمان تبوي وحلا يابلو إذا كو أقانيه ملاها الدمر كما سيدو عمر مركز وحير إني لا أدري ما يرون اذهب فهما أبواك بقول innii laa aruddu dheh anugu nimankaas culimmada ahe arrintan xogogaalka way yaqaana waxay yidhaahdeen ma radin karo mana celin karo ma diidi karo sidaas daraaddeed labadooduba aabbay kuu yihiina kac tagba ku yidhi labadoodu aabbay kuu yihiin maxaa yeelay raggii culimmada ahaaba hadday dhaheen raadadku way isdhaleen cumar meeluu ka hadlaa u yaalla labadooduba aabbay kuu yihiine labadaaba aabba ka dhiga buuri labadaba ku abtirso labaduna xuquuqaabay ka qaadan oo ku kaca aarkaasi marka isaguna waa aar saxiixa oo cumar ka suganoo ku tusahaya goortii la kala saari kari waayey inuu ilmaha labadii nasabba siiyey sidaana waxaa ku tegay baynu nidhi abuu thawr iyo saxnuun baa ku tegey waa masale marka ishkaaliyadeeda la masale ishkaaliyadeeda la laakiin maanta xilligan hadda la joogo masaladaasi aad bay u fududahay masaladaasi aad bay u fududahay cilmiga xadiidka ah iyo ikhtiracaadka la gaadhay iyo horumarka laga gaadhay waxaa fudud in la ogaado ilmahan laysku haysta yaa dhalay waana waxa loo yaqaano hadda d n a da loo yaqaano wa waxaa lagu yidhahdaa luqada carabiga albasma alwiraasiya la yidhahda ama waxaa la yidhahdaa alxaamid annawawina way dhaha alxaamid annawawi ama albasma alwiraasiya la yidhahda macnaheedu waxa weye ibni aadamku wuxuu ka kooban yahay bay yidhaahdeen intaas oo milyaar oo jiina jiinadu waa waxdaad aada u yar waay oo ishu qabanayni waay jiino kastana waxay xambaarsan tahay baa la yidhi cidda ay ka soo jeedda aabbaha ama hooyada ah sifaadkiisii bay xambaarsan tahay sifaadka marka waxay u guurinaysaa oo u gudbinaysaa ilmihii ay dhaleen sidaas daraaddeed ilmaha sifaadka uu wato waxaan hadda d n da ay gaaladu dhahaan d n da la yidhahdo waay sifaadka uu xambaarsan yahay nis ka mida hooyaduu ka yimaadaa iyo ukunta nis ka midana aabbuhu ka yimaadaa iyo xayawaankiisa minawiga mana dhici karta bay leeyihiin aabbihii cid aan ahayn markii d n ga la baadho waxaa laga qaadaa jidhkao dhan baa laga qaadi karaa lafaha laga qaadaa dhacaankaa laga qaadaa dhiiggaa laga qaadaa caliyadaadaa laga qaadi karaa muxuu ahay shay kasta oo jidhka unugyadiisa ka mida markii la taxriiriyo laboratoryga la geliyo d n a waa laga heli karaa shay khaasa maaha marka waxay leeyihiin d n a-ga ilmuhu wuxuu u ekaan karaa aabbihii iyo hooyadii oo keliya inuu ruux kaloo ajnabi ay isu ekaadaan waa inay mataana yihiin bay dheheen labada mataanaha ah waxay leeyihiin waa isku d n a laakiin waxaan mataano ahaynoo isshabihi kara bini aadamka ma jira leey qacan tajaaribta ilaa iyo hadda la gaadho aad daqiiqu ah oo masalada ku saabsan waxay isbaatinaysaa milyaaraad bini aadamka ka mid a nisbada inay isshabahaan oo dhi'nogoodu isku mid noqdaan waxay leeyihiin waa nisbo iyo basanti aada u yar aada u yaroo daciifa sidaas daraaddeed baa waxaa laga doodayaa d n a-ga ma loo ictimaadi karaa nasabka sugidiisa waa masale hadda horay aan u jirinoo hadda fuqahada mucaasiriinta culimada fiqiga mucaasiriinta aada uga doodaya nasabka in la sugo ma loo ictimaadi karaa badankood waxay qabaan d n a-ga waa la cuskan karaa fii ihbaati nasab waa goorma waa marka nasabka lagu doodsan yahay ama nasabka aan la garayninoo jaahil laga yahay laakiin nasabku hadduu ku sugnaado ama qiraal ama uu ku sugnaado firaash ninka naagtan waa qabaa iyadaana dhashay waa firaash ama qiraal aabbihii baaba qirsanba ama ma ahee shahaado iyo markhaati buu nasabka ku sugnaaday d n a-gu markaa ma diidi karo d n a-gu dakli male markaas laakiin d n a-gu meeshii qiyaasada hadda aan soo marinayn marinay ay wax ka qaban lahayd d n a-gaa ka xoog badan ila xad culimadu waxayba gaadhayaan baa ku sugan aasaarta in waktigii nabiga sal lla lay xataa loo kala qorituuri jiray qorituur baa marka qaarkood lagu kala saari jiray sooma oo maalan waxaa ku tusaya eh, muxuu ahaayey afarka cali bn abi taalib radi allahu canhu oo shaafici fi lqadiim axmed fii riwaaya isxaaq ibnu lqayim iyo daahiriyada ayaa qaba in xataa haddii kale loo kala saari waayo waa waagii hore waay in loo qori tuurayo oo maalan waxaa sugan cali bn abi taalib radi allahu canhu yeman isagoo jooga ayaa saddex ruux baa loo keenay saddex nin oo hal haweeney u galmooday hal dhuhrina ugu wada galmooday markaasaa wuxuu garti baa loo keenay ilmaa la isku haystaa saddex nin baa isku haysta hal waqti oo haweentu ay daahir ahayd oo dhiig uusan u dhaxaynin bayna wada arkeen oo u galmoodeen ilmaha yaa dhalay wa cali baa loo keenay cali bn abi radi radiallahu canhu markaasu wuxuu ku yidhi mid iyaga ka mid a ah, laba iyagii ka mid a ah, war uga tanaasuloo hebel isaga daaya maya uma daynayne haddana laba kaluu la hadlo war hebel isaga daaye ma daynayn laba kaluu haddana war war isaga taayo kan iska dhaafa qaatee maya kulli markuu wada maroo nin tanaasulo u waayay buu u qori tuuray marka wuxuu waa idin qori tuuraya ninkii ilmahaasi uu u soo baxo isagaa qaadanaya ha ahaatee bilaash ku qaadan maaye magtiisii saddex meelood laba meelood buu labada nina kale u celinaya soma ila ilmihii lasu qof si lagu kala saralawaa sooma saddex bay isugu haystaan magtiisii baa saddex meelood loo qaybinaya nin ilmihii buu qaatay oo qorituur baa loogu xukumay sooma labadii ninee kale magta isaga saddex meelood meel baa kaga hagaagi lahay soo ma labadii meeloodoo kaleeto labada nin u celi buu ku yidhi ilmihiina kaxaysoo kaas waa ninkii qorigiisu soo baxay buu saa ku yidhi arrintii markuu sidaa u xukumay baa nabiga sal alay wasalam bay arrintii soo gaadhay uu yeman ku xukumay cali nebigu markaasuu qoslay oo muusooday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka muusoodkaasi wuxuu kutusay bacala taqriir nabigu waa sugay sal alay wasalam afarkaasi marka xadiiskaasi waa xadiis saxiixa ilaa aan dhib u geysanaynin bay culamada qaarkood ku cilmeeyaan marka haddiiba shareecadu ay qorituur nasabka ku sugtay qiyaafana ay ku sugto male iska ah inta badan male aan la hubin ah albasma wiraasiya ama d n a ga oo ka wada xoog badan in nasabka lagu sudaayo waa ka xad jirtaa min baabin awla waay waana sida ay jamaahiirta culimmada fuqahada maanta jirtaa majmac alfiqi alislaami iyo halkaasay marayaan saas laakiin goormaa d n a ga nasabka loo cuskanaya waa taa soo tilmaanayo masalan ruuxu nasabkiisu majhuul yaho la garanaynin baa laisku haystaa dhacaankiisaa la qaadaya dnadiisaa la baadhaya dadkan isku haysta kii u waafaqaa la siinaya khalaas waa iska fududa masalan waxaa dhici karaysa oo kaleeto aada u dhacda caruurta ku dhashay isbitaallada yaama marka qaarkood laga yaaba inay isku darmadaan ilmihi isbitaal buu ku dhashay maalan isbitaalkii hal mar waxaa ku wada dhashay muxuu ahaay intaasoo ilmood baa ku wada dhashay waxaa imaan karta xaalad keeni karta inay ilmuhu isku dhex darmadaan oo la kala garan waayo sooma maalan markii ilmihii la kala qoondeeyey oo naasiskii gabdhihii kalkaaliyayaashaha ilmihii ay kala qabeeyoon midba meel geeyeen baa maalan dhulgariir baaba dhacayba soo la kala carari maayo isbaalkiina soo laga carari ilmihiina soo isku dhex yaaci maaya see hadhow loo kala garan waayo ma kala saari karaa kulli wawad cusub yeeloo haddaa cudunta hadday wada dhashay ma laga garan maayo maxaa lagu kala saari marka d n a gaa la ictimaadaya si waalidkii ilmahan dhalay loo haleeshiiyo xaaladahaasoo kale la isticmaalaya waxaa la isticmaalayaa maalan sidaan soo tilmaanoo kaleeto haweeney ciddo ku jirtay baa loo galmooday oo nin baa guur ugu galmooday baatil ama faasid ah ma ninkii horaa ilmaha iskale mise kan dambaa iskale d n egaa la ictimaadaya maalan waxaa ka mid ah xaaladaha ay dagaaladu jiraan oo fitanku jiraan oo qaxu uu jiro ayadana carruur baa laga qaxaayoo isku darmada waa la isku qabsadaa iyadana dheereega lagu kala saaraya waxa kamid ah midalan waxaa loo yaqaano atfaalul anabib al atfaalul anabib atfaalul anabib waxa leeyahay waa biyaha isbitaaladu qaadaan oo hooyadii aabaha inta laga qaado ninka banaankiisa lagu beero oo dhalooyinka iyo meelaha lagu beero soo ma garanaysaa atfaalul anabib leeyahay talqiix leeyahay talqiix marka caruurtii dakhtarku isku abuuray xilli bay banaanta xilli bay banaanta ayo waxiliyada banaanka ka mid a ah midalan in eh, midalan labada waalid ama mid baa ma dhalays ma dhalaan waxaa la isbaati inuusan caadi u dhali karo si kale kuma dhali karo in biyihiisa lasoo qaado haweentana la soo qaado laysku abuuro banaanka lagu abuuro markay isla falgalaan kadibna inta la qaado lagu celiyo makaanka lagu celiyo sooba marka ma dhali karo dariiqal kalena kuma dhali karo way banaan tahay bidawaabid ay culimadu u dhegeen atfaalul anaabiibka noocaasa marka hadday isku qasmaan oo isbitaalkiiba isku qaso ayadana waxaa la isticmaalayaa d n a ga lagu kala saaray xaalaad noocaasa way marka xaalaadka d n a ga la isticmaalayo oo weliba culimmadu ay leeyihiin haddana waxaa laga maarmaan ah processka ama waxa la yidhahdo ijraaga marka dhiigga ama dhacaanka la baadhayo gacan baadhaysa waa inay gacan aamina tahay qalabka lagu baadhayo waa inuu yahay qalab la hubo nidaamka lagu baadhayo waa inuu yahay nidaam dawladi kontaroolayso si ayna u dhicin in lagu ciyaaro oo natiijada talaacub lagu sameeyo adiga baabkaasi waa baab dheero haddaan iraacan waa ka sheekaynana darsigan ka baxnay muhimmaddu waxa weeyaan waxayna gelisay qiyaafada wax ka xoog badan baa maanta jira oo d n a-ga ah oo ansaabta laysku haysto ama lagu sugi karayo bedelka qiyaasada iyo qurcadana ka xoog badan saas weeye macnaha ayib fadlan adan sheekh waxaa la mida ah, eh, albasma alwaraasiya walaasiyada waxaa la mida ah. waxay dhahaan eh, iyadana basmatu lasaabic basmatu lasaabic calaamaadka iyadana faraha soo hadda aad in loo isticmaalo calaamaadka jeexdimaha faraha ayagana bini aadamku laba iska shabahda ma jiraan mid mid shabaha ama u eg ma jiro saas daraaddeed hadda saxiixa iyo dokumentiyada iyo waxaa la isticmaalaa suulka iyo faraha sooma bimujarad saa loo fiiriyo ruuxa aqoonta ule wuu garan karaa faraha wuu kala saari karaa ruuxii iska lahaa nina ku khaldami maayo marka noocaasoo kale waayo fawaariq noocaasoo kale bini aadamku mid mid ku shabaha uusan jirin baa jira ajiib waay markaad akhriyanayso maalan buxuud ha laga laga qoray albasma alwaraasiya iyo jiinada waxay yidhaahdaan jiinada ilaahay tabaaraka wa tacaala bini aadamka siduu u abuuray waxaa kuu kordhaya aayaa kuu kordhaysa anigu waxaan la yaabaa dhakhaatiirta bayolojiyiinta ahee aqoonta noocaasa leh ee haddana intay takhasuskaa leeyihin oo ikhtiraacaatka leeyihin ikhtishaafaadka leeyihiin haddana aan ku hanuunayn oo ku islaamayn waa ariib aaya fi gaayati icjaaz waay markaad akhrido ninkii iktishaafay ee soo saaray ee kaaga aqoon badan adiga akhriyay markaad akhrinayso waad la yaabaysaa bini aadamka iyo tarkiibadiisa iyo allah tabaaraka wa tacaala siduu u habeeyey waxay leeyihiin lixdan iyo weliba intaas oo milyaar maaha milyan maaha milyaar oo jiina buu bini aadam ka koobay waxda jiiniya mid kastana goonideeda waxay u wadataa sifaatkii ruuxaasoo kaamilay wadataa indhihiisu say u ekaayeen timihiisii sifaadkiisii dhiiggiisii calaamaadkiisii wixii hooyaday lahayd wixii aabihii lahaa bay mid walba wadataa jiinadaa yarta ana wax ishaadu qabanaysa ma bahaba inaad microsoft maxaa la yidhahda muxuu ahay baalka la mijharka weynaysada inaad ku fiirisa mooye maba la arki karo marka waa sunca ajiib waa kitab al-itqi horayntii uu yahay itqigu waa dadka addoommada ah oo addoonnimada laga saaro la xoreeyo waagii hore islaamka ka hor islaamka ka hor ayaa is adoonsigu jiray laakiin asbaab fara badan baa carabtu isku adoonsan jirtay iyo adduunka intiisa kalaba islaamku wuu ciriiriyey marka asbaabihii kaloo dhan buu meesha ka saaray keliya wuxuu ku soo reebay waxa dadka lagu adoonsan karo waa uun jihaad in lagu soo qabsado oo weliba aan addoonsiga markaa lagu qasbanayn khiyaaraad kala furan yihiin wuu cidhiidhi sababtii addoonnimadu ku imaanaysa buu marka cidhiidhiyey kadibna markii ruuxu adoon addoon uu noqdo shareecadu haddana waxay ku dadaashay in addoonnimada laga saaro meel kasta la geliyay sooma yani waxa hadda midna kafaaraadka oo dhan soo tahriiru raqaba ugu horay sooma ah waa qaaratay qoor xore haweenayda dhihaartay qoor xore sooma ruux baad dishay xaq darro qoor xore in dadka la xoreeyo sikadii baa wax laga siiyey oo la yidhaha laga xoreeyo marka islaamku iyo tashawuf asal ahaanba dadku inay ay baaqi ku ahaadaan addoonnimada maqsuudkiisu maaha maqsuudkiisu waxa weeye in addoonnimada dadka laga saaro oy xoroobaan xorayntii dadka la xoreynayo addoonnimada laga saarayayba haddana waxaa laga ratibay ajir aad u fara badan si dadku ay xoolahooda ugu bixiyaan oo dadka loo xoreeyo addoonnimada ay uga baxaan saas macna an abi hurairata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu llahi sal ly slm rasuulku wuxuu yidhi ayuma mri'in ruux kasta muslimin oo muslima oo actaqa xoreeya ayuma mri'in ruux kasta oo muslimin muslim ah oo actaqa xoreeya musliman muslim xoreeya istanqadahu allahu alla ku badbaadinaya bikulli cudwin xubin kasta oo minhu isaga ka mid a minhu addoonkii ka mid way macnaha bikulli cudwin xubin kasta sababtii oo minhu addoonkaa ka mid a cudwa buu alla ku badbaadinayaa oo ku korinayaa oo minhu kii xoreeye ka mid ah min annaari naartuu kaga badbaadinaya yani markaad adoon muslim ah aada adoonnimada ka saartood xorayso xubin kasta oo xubnihiisa ka mida ah wuxuu sabab u noqonayaa xubinkaaga kaa u dhigma in ilaahay naarta kaga xoreeyo saas macna riwaayada bukhaari waxay tidhi xataa farjahu bifarjihi ilaa xubinkaaga taranka naarta laga xoreeyo xubinkiisa tarankaa sababtiisana lagu xoreeyo carabkiisa aad xoraysay sababtiisa carabkaaga lagu xoray indhihiisa indhahaaga lugihiisa lugahaaga ilaa farjiga farjiga lagu xoray taas macna oo ilaahi tabaaraka wa uu kugu dambi dhaafo muttafaqun alayhi bukhari wa muslim bukhari muslim hadith ka soo saaray qeydka uu hadithkan inoo sheegay waxa weeye ajirka ruuxa laga helayo xoreyntiisa waa ruuxa muslimka waa hadduu muslim yahay hadduu kaafir yahay ka waran ood kaafir xorayso gaal aad xornimo adoonnimada ka saarto ajir waad ka heli laakiin ajirku ma gaadhayo kan muslimka markaad xorayso laakiin xataa gaalka in addoonnimadaad ka saartood xorayso waa ajir baad ka helaysaa qacan saas macna weli tirmidiyi waxaa u sugnaaday wasaxaxa wuuna saxiixiyey can abi umaamatana uu ka warinaya radia allahu canhu inuu nebigu yidhi sal lay wasalam wa ayuma mri'in ruux kasta muslimin oo muslima oo actaqa xoreeya imra'atayni laba dumar ah muslimatayni oo muslimaad ah kaanataa waxay ahaanayaan fikaakahu furashadiisa min annaari naarta xaggeeda waxay noqonayaan furasho iyo madax furashay u noqonayaan naartayna ka furanayaan ayib sheekh xadiiska waa xadiis saxiix isaga sheekh albani alayhi rahmatullah waa saxiixinaya sunan tirmidhi saxiix sunan tirmidhi ku saxiixinaya ee qeyrkiiba muxuu tilmaamayaa xadiidkaasi lafdigaasi abu maama xadiidkiisu wuxuu tilmaamayaa xoreynta ragga iyo dumarka waxaa fadli badan xoreynta ragga ليش لأن نين مركز حريس أديكي با نار لغاقا حرين waxaa u dhigma laba dumar markaad xoreyso naartii baad kaga xoroobaysaa hal dumar uma dhiganta marka sooma laba dumar markaad xoreyso ayay waxay noqonayaan furasho naartii bay kaa furanayaan kaa xoreynayaan maadaama sidaa la yidhi marka halkii nin iyo laba dumar xoreyntooda isu dhigma wa saasaa xadiidka lafdigiisa ka muuqa ayib weli abi daawuuda waxaa u sugnaaday wakadalika axmed ibn maajana من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه إنه نبي صلى الله عليه وسلم وأي امرأة هوينيك مسلمة أو مسلمة أو اعتقد حريص امرأة هويني مسلمة أو مسلمة كانت وحي أهانيسا سكاكها فرشدة من النار النار تحقيت فرشدة النار كفرتين قوليسا معنا بمعنى وحوي حديث كان صحيح وحويان هوينتو هذه هويني مسلمة حريصنا نارتي بيك حرينيسا أي صوبتي بيك حروبيسا oo ilaahay kaga badbaadinaya naartu kaga badbaadinaya marka yani waxa weeyaan haweentu haweenta xoreynteeda ay u dhigantaa ama ninka isaga ama waa inuu nin xoreeyo ama waa inuu laba dumar xoreeyo haweentase iyada hal dumar hadday xoreyso naartii way ka furanaysaa xadiiskana waxay kutusaysaa fadliga uu leeyahay xoreynta addoommadu xoreynta adoommadu fadliga uu leeyahay labada xadiis ee dambena waxay ku tusaysaa sida ay u kala fadli badan yihiin xorayntoodu hadda taqriiban adduunka eh, waxaan u malaynayaa way adag tahay in addoommo laga helo ninkii hadda u qastoo yidhaahda xataa muxuu ahaayey eh, inaan addoon xoreeyaan raba inaad hesho ma fududa waxay ku dambeeyeen taqriiban caalam alcarabi maqrib alcarabidaasaa laga helaa baa laygu yidhi laakiin waqti dhow baa intooda badan la xoreeyey oo laga saaray muxuu ahaay addoonnimadii laga saaro boqoradii boqoradan muslimiinta ayaa in badanoo ka mida oo u dambeeyey oo qoysas oo isdhalay oo jarmay oo yaa xoreeyey oo ka saaray addoonnimada marka way adag tahay hadda inaad caalamka ka hesho ruux addoon ah oo aada xorayso ma fududa axkaamtii noocaasa marka sharci ahaan waa iska baaqi axkaamta addoonnimadu addoonsigu waa bannaan yahay shareecada laakiin shay maqsad ahoo shareecadu ay e, muxuu ahaayey ay ku dadaalayso maaha haddii marka addoonsiga la baabi'iyo oo dadka addoonsiga laga saaro oo e, addoonsiga laga daayo oo shareecadu way rabtaa kii addoonsiga ku jiray baaba le haddaad xoraysaan ajri baad ka helaysaan sooma masale xukm mansuukha maaha lama nasakhi karo waa xukm baaqi ah laakiin haddana maca daalika shareecadu waxay ka jeceshahay dadka hala xoreeyo addoonsigana halaga daayo saas macana waa matlab matalibta shareecada ka mid ah macna وعن ابي ذر رضي الله عنه قال وكل سالت waxa weydiiyay النبي النبي صلى الله عليه وسلم waxa weydiiyay ayu العمل عمل كيبا افضل ugu fadli badan عمل la sameeyo rasuul ilaahay kee ugu fadli badan قال وحوري ايمان الرمين بالله الله الرمين ugu fadli badan iyo wajihaad jihad fi sabiili jidkiisa lagu jihaad qultu waxani fa ayu الرقاب qooraha la xoreeyo teeba afdal ugu fadli badan ina wax xoreeyaan raba adoon xoreeyo kee ugu fadli badan xorayntiisa iyagii baa sii kala fadli badan qaala nabigu wuxu wuxuu sal lay slam aqlaaha midka ugu qaalisan samanan xagga lacagta wa anfasuhaa midda ugu qiimo badan cinda ahlihaa dadkeeda agtiisa dadka iska leh adoonta ay addoonka ay ugu jecel yihiin agtoodana ugu qaalisanoo ugu lacag badan كاسا إله أكتيس أغفض بنبو نبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه بخاري مسلم ما صلى الله حديث كان مركب حينو شيء أضمد حرين تودو يضو مشروع أي تهي فضلنا لغيه لجبه سي كلا فضل بدين سي كو كلا فضل بدينهين أضمد أضمكو كقالي سيهي كان قيمة بدينهي حرين تيسوا كفضل بدين طيب سيدا روحا قبل جمهور العلماء جمهور العلماء سيدا قبل هدو قال يهي culimada badankood waxay qabaan fadli waa laga helaya laakiin fadligan oo kale maaha jaan horeba u tilmaanay culimada qaar ka mid a ah waxay leeyihiin fadliga xorayntiisu waxay u noqonaysaa kolba nafcigiisa suu u kala nafci badan yahay ayaa xorayntiisuna u kala ajir badanta oo addoon caalim ah oo dadka diinta baraya iyo jaahil xorayntooda isku mid maaha soo ma addoon jihaadahayo oo muxuu ah markaad xorayso muslimiinta dhulkooda iyo dimaadooda iyo difaacayo naftiisa ku hurahay iyo mid iska daciifa isku ajir maa xorayntooda biqadri nafcihi oo muslimiinta uu anfacayo baa fadliga xoreyntiisuna la egtaagine laanna markaad adigu xorayso oo sabab u noqoto camalka uu samaynayay iyo khayraadka uu muslimiinta u tarayana wax badan baad ku leedahay saas macnaha marka halkaas culimada qaarkood saareen laakiin xadiiska daahirkiisa waxaa ka muuqata siday u kala lacag badan yihiin una kala qiimo badan yihiin baa ajirkooda iyo fadligoodan u kala badan yahay hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم